alxamdu lilaahi rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wasalama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilman yanfacuna wla tajcal maa callamtana wabalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jirray tafsiiru suurati albaqara ayaynu ku soo jirray waxaa inoogu dembeeyey aayadda laba boqol iyo afar iyo labaatan ilaa laba boqol iyo toddobiyo labaatan oo laqbadii koowaad aynu marnay marka aayadda hore walaa tajcalu llaha curdatan liaymaanikum an tabaruu wa tattaquu wa tuslixuu bayna annaas wallahu samiicun caliim waxay ka warramaysaa shay khayra inaan laga dhaaran oo aan laga dhigin dhaartu inay kuu diidayso khayrkii oo kaa mancinayso sabab lagu diido khayrka waa inaan laga dhigin dhaartii haddii khayr laga dhaarto waa in laga kafaaro gudaa oo khayrka lala yimaadaa laakiin qofku inuu markaa khayrkii iska daayo oo ou yidhaahdo arrinkaa waan ka dhaartay ta noocaasa ma aha mid saxan ma aha waxaana dhacday wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam mistax ninka la odhan jiray oo ka mid ahaa muhaajiriintii ka mida abubakarna ay qaraabo ahaayeen faqiirna ahaa abubakarna uu biilin jiray ayaa la yaro kadiyey oo dabkii munaafiqiintu ay shideen ee caaisho ay masabideen ee xumaanta ay ka faafiyeen baa lagu kediyey oo wax ka mid ah uu yaro dhex galay isagu nin markaa muumin uu ahaa oo muhaajira ah oo faadila ah oo weliba bedri oo beder ka qayb galay ayuu ahaa ha yeeshe munaafiqiintii baa ku kadiyey warka noocaasa bacdulmu'miniin oo uu mistax ka mid yahay markaasay ka qayb qaateen ama dhegaysteen ama sheekadaa wax ka mida ay rumaysteen oo aqbaleen abubakarna qaraabay ahaayeen ninkaas oo mistax hooyadii iyo abubakar baa ahaa habrawadaag oo laba walaali kala dhaleen abubakar habrawadaagtii ayaa dhashay taasoo kale waxay iska yidhaahdaan carabtu habru wadaagun bay odhanayaan marka waa biilin jiray abubakar oo isagaa masruufi jiray intii horeo dhan go'aan kama qaadan abubakar ee warku aanu kala caddaan oo caaisha baraa'adeedu aynay caddaan iyadoo waalidadeed ay u badinayaan waxaas inayna jirin dabeecadda ay ku yaqaaniin ee dhaqanka ay ku yaqaaniin inantooda iyagoo sidaa u badinaya haddana wax mawqifa kamay qaadan in alla intii aynay baraa'adeedu caddaan markii aayaadkii suuratu nuur ay soo degeen oo caaisho ilaahay beri yeelay warkaasina been abuur inuu yahay allah caddeeyey markaas ayuu abubakar wuxuu ka dhaartay mistax inuu dib wax u siiyo ayuu dhaar ka maray markuu sidaa ku dhaartay abubakar ayaa waxaa soo degtay aayadda allah uu yidhi walaa ya'tali ululfadli minkum wasacati an yu'tuu uli lqurba waalmasaakiina waalmuhaajiriina fii sabiili illaah walyacfuu walyasfaxuu alaa tuxibbuuna an yakfira allaahu lakum yaynay ka dhaaranin kuwa fadliga iyo khaninimada u saaxiibka ahi dadka qaraabada u saaxiibkaa ah ee qaraabadooda ah ee xigtadooda ah iyo masaakiinta iyo muhaajiriinta inay wax siiyaan yaynay ka dhaaran hana iska cafiyaan yacni khalad hadday ka galeen oo ha ka jeestaan oo ha iska cafiyaan alaa tuxibbuuna an yakfira allaahu lakum allah wuxuu yidhi miyadaan jeclayn in allah idin dembi dhaafo macnuhu wuxuu u dhacayaa haddaad jeceshihiin in allah idin dembi dhaafo idinkana ciddii idinku khaldanta oo dembi idinka gasha oo fadli u saaxiiba yacni dhaafo cafiya haddii ciddii idinku dembowda ee wanaagsan aad dhaaftaan oo cafidaan ilaahayna waa idin cafinayaa dembigaa ka gasheen aljazaa'u min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay noocay camalku yahay ayaa abaalmarintuna noqonaysaa oo ruuxii wax cafiya ilaahayna waa cafinaya markaasaa abubakar wuxuu yidhi waa jeclahay allah inuu ii dembi dhaafo waa jeclahay buu yidhi markaasuu dabeedna dhaartiisiina ka kafaaro guday masruufkii uu masruufayey misdaxna u soo celiyey aayaddanna waxay tilmaamaysaa yacni dhaartii ha ka yeelina sabab idiin diidaysaa inaa markaa samafal iyo taqwo iyo islaax aad la timaadaan dadka dhexdooda aad islaaxinaysaan oo intaa dhaarataan aad tidhaahdaan anigu arrinkaa waa ka dhaartay oo islaax ka geli maayo ma heshiisiinayo ciddaa isqabatay arrinkaa waa ka dhaartay oo khayrkaa ma samaynayo arrinkaa waa ka dhaartay oo cid markaa baahan wax siin maayo yacnii qofbu markaa waxa weeye yidhi waa wax dambe siin maayo qofkiibaaba baahan waa ruux miskiinoo faqiira ah. wahaakada marka shay khayra ah wuxuu doonaba ha noqdee yacnii dhaar ha ka dhigina sabab idiin diidaysa inaa khayrkaa la timaadaan ee wixii khayra la kaalaya haddaad ka dhaarateenna dhaarta ka kafaara gudaa macnuhu dhacaya axaadiis baana mawduuca ku soo aroortay oo nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man xalafa calaa yamiinin fara'aa hayraha khayran minha falya'ti aladii huwa khayrun waliyukafir can yamiinih xadiiska saxiixa muslim saxiixa ku soo wariyey ku kastooo dhaar ku dhaarta oo arka ama ogaada dhaartaas sida ka duwanee khilaafsani inay ka khayr badan tahay sida uu ku dhaartay sida khayrka badan ha la yimaado ama khayr kale ha la yimaado waliyukafir can yamiinih dhaartiisana ha ka kafaara gudo xadiis kale nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wallaahi laan yalaja axadukum biyamiinihi fii ahlihi aasamu lahu cinda allahi min an yucطiya kafaaratahu alatii iftarada allahu calayh nebiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam allah baan ku dhaartaye midkiin inuu ku nagaado ku sugnaado dhaartiisa uu ehelkiisa wax ku saabsan uu ku dhaartay ou yidhi sidaa u qaban maayo ama waxa u samayn maayo ama ixsaankaa u samayn maayo waxay allaha agtiisa xagga dembiga uga dhowdahay inuu kafaaradiisa bixiyo uu ilaahay ku faral yeelay oo waxa ehelkiisa ku saabsan ee uu ka dhaartayna la yimaado kafaaradiina la yimaado bukhaariyo muslim baa soo wariyey xadiis kale nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam dhaar kasta uu ku dhaarto hadduu markaa ogaado si kale inay ka khayr badan tahay inuu sida khayrka badan isagu ficil ahaan nebigu ula imanaayo dhaartiisana uu ka kafaaro gudaayo calaa kulli xaal mawduucaasa ah, aayaddanna ay ku saabsan tahay adiladaa badan ee kalena way leedahay aayadda labaad waxay ku saabsan tahay laqwulyamiin waxa la yidhaahdo dhaarta qofku aanu u qasdin ee qasad la'aanta u soo baxday dhaartaa imaan qofka lagu ciqaabayn caaisha radia allaahu canha wa ardaaha waxay tii laqwul yamiinku waxa weeyaan waa ninku hadalku yidhaahdo yacni laa wallaahi iyo balaa wallaahi marka la yska wada hadlaayo dhaartan iska raaci karta hadalka ee aanu qofku markaa dhaar inuu dhaarto ku talagelin ee la'aanta u soo baxaysa ee sheekada uu iska dhex gashay haa wallaahi iyo laa wallaahi iyo markaysaga caynkaas ee dhaar aanu ku talagelin ee qasad la'aanta u soo baxday taasaa laqulyamiina jamaahiiru ahlicilmina saasay qaateen bacdu ahlicilmi waxay kale ku dareen hadduu ruux ku dhaarto isagoo si moodaayo malihiisa si u qaba ayuu ku dhaarto been inuu ku dhaarto kuma talagelin laakiin dannigiisii iyo marihiisii buu ku dhaartay dabeedna siduu moodaayey ee u haystay si khilaafsan bay noqotay taana culammada qaarkood laquulyamiinka waa geliyeen oo bacdu ahlicilmi ayaa ku daray laakiin jamaahiiru ahlicilmita hore ictimaadeen dhaarta qofka loo qabanaya waa dhaartu u qasday sida aayaddaba ku sugan walaakin yu'aakhidukum bima kasabat quluubukum bimaa kasabat quluubukum waxaa laga qaadanayaa waa wax markaa qalbiga ka soo fulay oo lagu talagalay dhaarta aayadda suuratulmaa'idana waxay ku soo arooray bima caqadtum alaymaan dhaaraha aad gunuddeen bimacnaa u qasadeen caqadtum alaymaan iyo kasabat quluubukum waa bimacnaa mid waliba waxay sheegaysaa dhaarta maqsuudka ee qofku ku talagalay ee u qasday inuu ku dhaarto aayadda saddexaad waxay ku saabsan tahay ilaaga xukunka la yidhaahdo iilaagu baab buu ku leeyahay kutubta fiqiga la yidhaahdo baabul ilaa baabka dhaarta dumarka laga dhaarto oo ninkii haweenaydiisii ama dumarkiisii uu ka dhaarto inuu u tago xukunka ilaagu waxa uu leeyahay hadduu qofku ku dhaarto iilaa waxay noqonaysaa afar bilood wax ka badan hadduu ku dhaarto inaanu u tegin oo u galmoon dumarkiisa markaasay iilaa noqonaysaa amaba itlaaq buu uga dhaarto wakhtiba ma soo kala reebin wuxuu uhi dib ugu tegi maayo isagoo uga jeeda yacni itlaaqa uga jeeda ila alabad ama afar bilood wax ka badan buu ku dhaartay wax ka yar hadduu ku dhaartay axkaamta iyaaga ee halkan ku saabsani iman mayso nabigu calayhi salaatu wasalaam aala min nisaa'ihi shahran wuxuu ka dhaartay dumarkiisa muddo bila ayuu ka dhaartay inaan u tegin waa xadiis yacni ku soo arooray saxiixiyada ku soo arooray iyo kutubta kaleba markuu dumarkiisoo dhan ka dhaartay nebigu calayhi salaatu wasalaam mudabbila inaanu u tegin waa ka ictisaalo waa ka dheeraaday meel gaaro oo xagga sare ah oo guriga markaa uu nebigu ku jiro calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa qayb markaysa markaa sarraysa oo qaabkay u samaysan jireen sabado iyo may isticmaali jirina looxaan iyo wax la mida sidaa loo dhigi jiray dabeedna markaasaa waxa weeye looxaanta korkooda ayaa markaa waxa la kori jiray marka looxyadaa korkeedu qol buu ahaa yacni halkaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u baxay oo uma tegi jirin sagaal iyo labaatan habeen markay dhammaatay ayuu nebigu ka soo degay meeshii oo iyagii u tegey intii kale waxa weeye halkaas ayuu salaadahan uga bixi jiray iyagana dee inuu markaa uun yacni salaamo mooyaane yacni markaa miduu yacni u tegi jiray maaha markaasaa arrinka noocaasa la weydoolayay bishii dee markaa kaanahu lagu yidhi bishuma dhammaan dabeedna uu yidhi ashahru tiscun wa cishruun bisha qamariga ahi waa sagaal iyo labaatan yacni asal waxay u tahay sagaal iyo labaatan iyo markii la arki waayey soddon noqotaa marka taasi axkaamta iilaaga halkan kuma saabsanaa waayo afar bilood way ka yaray afar bilood wixii ka badan baa axkaamta iilaagu ku saabsantay ee hadday afar bilood tahay amaba ka yar tahay dhaartiisa waa oofinayaa markuu dhaartaa oofiyana kadib marka waxa weeye dee zawjaadkiisii ayuu markaa toos ugu tegaya laakiin haddii muddada afar bilood ka badato waa la sugayaa inta afarta bilood dhammaanayaan markay afarta bilood dhammaadaan ayaa qaadigu ku odhanayaa ama waa inaad ka soo noqotaa oo u tagtaa oo u galmootaa xaasaskaaga dumarkaaga aad u galmootaa ama waa inaad markaa talaaqdaayoo furtaa labada mid baa lagu laasiminaya daa'ifa min ahlicilmi oo yidhi afarta bilood hadday dhammaadaan oo muddadu ku dhaartayna afar bilood ka badan tahay uuna ka soo noqon waayo afarta bilood bay ku furmayaan culammada qaarkoodoo sidaa yidhi waa jiraan aahaar taabiciintii laga soo wariyey iyo saxaabada qaarkood laga soo wariyeyna waa sheegayaan iyada isku sii khilaafeen markay furanto ma talqa rajciya mise waa talqa baa'ina laba qowl ay ka yeesheen laakiin jumhuurka culammadu waxay ku tageen oo saddex madhabood ay ka mid yihiin saxaabo badanna laga soo wariyey oo ka mid yahay cumar uu ka mid yahay cuhmaan uu ka mid yahay cali uu ka mid yahay cabdullaahi bni mascuud cabdullaahi bni cabbaas cabdullaahi bni cumar zayd bnu thaabit iyo taabiciin badan jumhuurka culammaduna ay ku tageen oo ilaa saddex madhabood ay sidaa qabaan oo iyo xanaabiladuba ay ka mid tahay inaynay ku furmayn afarta bilood inay dhammaatay aynay ku furmayn ee eh, laakiin qaadigu ku odhanayo imaa an tafii'a wa imaa an tutalliq laba kala dooro inaad dalaaqdoo furto iyo inaad ka soo noqoto u tagto u galmooto waa ku ilzaaminaya bala a'immada qaarkood waxay yidhahdeen hadduu furi waayo qaadigaa ka furaya qaadiga ayaa ka furay marka axkaamtii ilaaga ayay ku saabsan tahay aayaddanna labadan aayadoodna ku saabsan yihin waayahay aan laqbada carrabka soo marin allah waxa uu yidhi walaa tajcalu allaha curdatan liaymaanikum an tabaruu wa tattaquu wa tuslixuu bayna annaas walaa tajcalu allaaha allah ha ka yeelina ay ilxalifa bihi dhaarta allah lagu dhaaranayo ha ka yeelina curdatan ay cillatan maanicatan mid teedaysa ha ka yeelina liaymaanikum yacni dhaarihiinna ha uga yeelina curdatan mid teedaysa ha uga yeelina ama loo dhidbay dhaarihiinna oo loo yacni waxaa ku dhaarateen loo dhidbo oo bimacnaa idiin diidaysaa ha ka yeelina cilatan maanicatan cillo idiin diidaysa ha ka yeelina bimacnaa sabab idiin diidaysa cilladu waa maxay waa sabab sababan maanican bay ka dhigaysa aymaantii baana la yidhi waxaana laga tilmaamayaa waxay aymaantu ku tacalluqaysay bimacnaa waxaa ka dhaaranaysaan sabab idiin diidaysa ha ka yeelina ay nasban laha ay mansuuban laha mid loo dhidbay oo loo taagay dhaarihiinna ha ka yeelina oo say ku dhacaysaa bi an tuksiru alxalifa bihi inaad badisaan dhaarashada allah ku dhaaranaysaan bay ku dhacaysa wuxuu sii fasirayaa sida markaas eh, loogu dhidbayo yacni markaa dhaartii bi an tuksiru alxalifa waxay ku dhacaysaa inaad farabadisaan dhaartaa ku dhaaranaysaan bihi allah ku dhaaranaysaan allaa tabaruu saynu xalayba tilmaannay maanicatan marka lagu daro oo sifadaa la raaciyo laada xaaje looma qabo oo waxay noqonaysaa sabab idinka mancinaysa ha ka yeelina an tabaruu inaad samafashaan wa tattaquu iyo ina allah ka baqataan sabab idiin diidaysa ha ka yeelina laakiin iyadoo xaggan maanicatan ku jirto halkanna laa in la dhigo nowcan ma isma waafaqayso oo hadday marka waxa weeye diiddo inaan la samafalin dee waxaa imanaysa in la samafalo ya annafyu nafyu ihbaatun ila mancigu wuxuu iska leeyahay macno nafyu iska leeyahy macno nafyi ayuu iska leeyahy curdatan maanicatan curdatan ay cilatan maanicatan sabab idii diidaysa ha ka yeelin liaymaanikum dhaarihinna ha uga yeelina ay nasban laha mid loo dhidbay ha ka yeelina bian tugiruu inaad farabadisaan bay ku dhacaysaa waa baa-u taswiire yacni suuratu dalika an tugiruu taa suuradeedu waxay tahay inaad farabadisaan alxalifa bihi suuradaa nasban laha uga yeelaysaan maxay tahay suuradeedu waxa weeye baad waa u taswiire suuratu daalika an tugiruu inaad badisaan weeye alxalifa bihi dhaarta allah lagu dhaaranayo dee dhaarta allah lagu dhaaranaya in la farabadiyo maahe waa in la yareeyaa waxfaduu aymaanakum allah wuxuu i dhaarihiinna ilaashada dhaartina hadday farabadato ma ilaashana saas aawadeed waxaa lagu ammaanaa dee qofku inaanu dhaar badnayn hadduu dhaartiisu farabadato dee inuu marka dambe dembi la gashay u badan tahay saasay u badan tahay hadday dhaartiisu dhaar jillaal noqoto de wax walba waa markaysa marka mar walba markaa dhaartii way fara badanaysa hmm, way badanaysa qaliilu alaaya xaafidun liyamiinihi wain sabaqat minhu laliyatu burati shaacirku wuxuu yidhi isagoo cid ammaanaya waa mid dhaar yar oo dhaartiisu ma fara badna waa dhaar loo miidaan dayo dhaar mar walba la yska mara ma aha qaliilulalaaya xaafidun liyamiinihi waana mid dhaartiisa ilaashada wain sabaqat minhu laliyatu burati haddii dhaartu mar ay ka soo yacni hormarto ka soo baxsatana waa la baari yeelayaa dhaarxinsi lagu samaynaya ma ah allaa tabaru cillo idiin diidaysa ha ka yeelina allaa tabaru an tabaru inaad samafashaan cillo idiin diidaysa ha ka yeelina laakiin nasban keliya haddaad ku fasirto oo curdadu waa shaygii caaridka ahaa ama xaajiska ahaa ama teedka ahaa ama soo derinayo allah ha ka yeelina curdatan yacni markaa mid la dhidbay ha ka yeelina dhaarta allah lagu dhaaranaayo liaymaanikum waxyaalaha markaa ku dhaaranaysaan ee bimacnaa dhaartu ku dhacayso dhaarihiinna ha uga yeelina mid loo dhidbay allaa tabarruu inaydaan samafalin mid loo dhidbay ha ka yeelina wa tattaquu iyo inaydaan allah ka baqan mid loo dhidbay ha ka yeelina dhaarihiinna wa tuslixuu bayna annaas iyo inaydaan dadka dhexdooda islaaxin oo aydaan heshiisiin dhaarihiinna ha ka yeelina mid loo dhidbay ha ka yeelina marka nasba laha marka lagu kaaftoomo yacni waxa weeye ama saon mansuuban la yidhaahdo nasban bimacnaa mansuuban yani waxay noqonaysaa laada in la daayaa inay fiican tahay fatukrahu lyamiinu calaa dalika waa la karaahiyaysanaya dhaarta sidaa lagu dhaarto oo shay khayra laga dhaaranayo waa makruuh wey shay sunno ah in laga dhaarto waa makruuh dhaarta waxaa ku tacalluqda axkaamta shanta ah dhaartu mar bay waajib tahay mar bay xaaraan tahay mar bay makruuh tahay mar bay sunno tahay mar bay mubaax tahay dee shay waajiba in laga dhaartaa ma banaana haddama aragta shay xaaraana in lagu dhaartaana waa xaaraan shay sunno ah oo qurbo ah laakiin waajib aan ahayn in laga dhaartaana waa makruuh ila sunnaha in lala yimaadaa markaysa marka ah marka mid la fadilayo oo mashruuce marka khilaafkiisu wuxuu noqonayaa karaahiyuu noqonaya fatukrahu alyamiinu calaa dalik waa la karahiyeysanaya dhaarta sidaa lagu dhaaranayo oo shay khayra oo sunno ah laga dhaaranayo wa yusanu fiihi lxinsu waxaa la sunneeyaa in marka dhaartaa la jebiyo oo khilaafkeeda la yimaado lagu yani markaa lagu dambaabo yani waxaa loo jeedaa dhaartii baa la jebinaya wa yukafar waa in laga kafaaro gudaya falyati aladii huwa khayru walyukafir can yamiinih waataynu xadiisa sheegayna wa yusanu fiihi lxisu xisiga ayaa la sunnaynayaa dhaartii in la jebiyo oo khilaafkeedii la sameeyo wa yukafaru waana laga kafaara gudaya bikhilaafihi calaa ficlilbiri wa naxwihi yacni waxaa markaa lagu sunnaynayaa xisiga ama dhaarta jebinteeda bikhilaafiha khilaafka la khilaafayo dhaarta oo sidii laga dhaartay lala imanayo calaa ficlilbiri xaal khilaafkaasi ku sugan yahay khayrka in la sameeyo wa naxwihi iyo waxa la midkaa fahiya taacatun yacni markaa jebintaa la jebinayo oo khayrkaa lala imanayaana taaca wey almacnaa laa tamtanicuu min ficli maa dukira min albiri wa naxwihi idaa xalaftum calayh macnahana guud ahaan waxaa looga jeedaa ha iska diidina min ficli maa dukira waxa la soo sheegay samaynta la samaynaayo oo min albiri khayr ah wa naxwihi iyo waxa la midka ah idaa xalaftum calayhi markaa ku dhaarataan bari'tuuhu yacni sameeyo la kaalaya wa kafiruu kana kafaara guda lianna sababa nusuuliha maxaa yeelay sababta aayaddu ku soo degtay alimtinaacu min dalik waa diidmada taa la yska diidaayo la yska daynaayo oo shay khayra looga tegayo waan ka dhaartay wallaahu allah samiicun waa maqal badan yahay caliimun waa cilmi badan yahay samiicun liaqwaalikum odhaahyadiinna ayuu marka u maqal badan yahay caliimun biaxwaalikum xaaladihiinna ayuu markaa u cilmi badan yahay laa yu'aakhidukum allahu billagwi fi aymaanikum laa yu'aakhidukum allahu ilaahay idiin qaban maayo idinku ciqaabi maayo billagwi lagwiga oo hadalkan loo qasdina idinkuma ciqaabayo hadalkan lagu tala gelina markaa niyada laga doonin ah qalbiga laga doonin ah lagwigaasoo alkaa'ini fii aymaanikum dhaarihiinna markaa ku sugan wa huwa maa sabaqa ilayhi allisaanu min gayri qasdi alxalif wa huwa laquulyamiinku maa sabaqa ilayhi allisaanu waa waxa carabku markaa uu u baxsado oo afkii ka soo baxayo min hayri qasdi alxalifi iyadaan dhaar lagu talagelin oo loo qasdin dhaar yadaan la doonayn ayuu qofku markaa dhaaranaya marka qasad la'aan iyo ku talagal la'aan ayuu ruuxii markaa dhaartu ka soo baxaysaa si aan maqsuud ahayn naxwu laa wallaahi wa bala wallaahi waa sida inuu yidhaahdo sidaa ma aha allah baan ku dhaartaye iyo bala yacni haa way tahay wallaahi allah baan ku dhaartaye hadalkaana qasdi la'aan iyo ku talagal la'aan iyo niyo la'aan uu ku yidhi falaa isma calayhi wax dembigii korkiisa ma saara walaa kafaarata kafaarana ma leho kafaarana ma saara kumana dembaabinoo dembi looga qori maayo kafaara gudna ma leh oo kafaara ka waajibi mayso walaakin yu'aakhidukum bima kasabat quluubukum ha yeeshe allah wuxuu idiin qabanayaa idinku ciqaabaya bima kasabat quluubukum waxay qalbiyadiinnu kasbadeen oo qalbiyadiinnu ay u qasdeen qalbiga aa ka doonteen haddaa ku dambowdaan oo ka kafaaro gudi weydaan kasabat quluubukum waxaa loo jeedaa qasadathu min alaymaan ay u qasaday oo doontay oo dhaara ah idaa xanidtum haddaa ku dambowdaan taasuu ilaahay idiin qabanaya oo ciqaabaa ku mutaysanaysaa marka waxaa soo gelaya nooc laga kafaaro gudo iyo noocaan laga kafaaro gudin labadaba yamiinulkhamuus dee xataa lafteedu waa soo gelaysa dhaartii marka waxaa weeye dhaartii beenta uu ruuxu ku talagalay ee uu xaq cid kale ku goosanayo oo waa dembiyada waaweyn ee kabaa'irta ay ka mid tahay dhaarta kale marka waxa weeye oo ruuxu markaa ku dhaaranayo waxa mustaqbaliga uu ku dhaaranayo oo aanu marka waxba intuu sameeyo aanu ka kafaara gudayn intuu yidhahdo sidaa yeeli maayo ama uu yidhaahdo sida waan yeelayaa oo dabeedna uu khilaafo iyadana marka waxay noqonaysaa haddii marka waxaweye taasi maqsuud ay ahayd dabeedna markii dambe uu ka kafaaro gudi waayana waa ku dambaabaya ciqaabu ku mutaysanaya wallaahu allah hafuurun waa dembi dhaaf badan yahay limaa kaana min allagwi wixii idinka xasila oo laqwulyamiin ah ilaahay waa u dembi dhaaf badan yahay xaliimun waa dulqaad badan yahay allah waa dulqaad badan yahay bita'khiiri alcuquubati ciqaabta inuu dibdhigo can mustaxiqihaa ciddii mutaysatay inuu ka dibdhigo ciqaabta shakhsigii mutaystay inuu ciqaabta ka dibdhigo waa u dulqaad badan yahay oo iyadoo allah la caayayo oo lagu aflagaadoonayo oo laga kufrinayo oo waxa aan u habboonayn loo nisbaynayo ayuu allah haddana markaa ciddii ciqaabta ka dibdhigayaa gaalowdaya sidaa samaysay oo maalin ugu dibdhigayaa markaasuu arsaaqayaa yani nicmo adduunyo siinayaa ubad iyo xoolo siinayaa isagana wuxuu markaa ku celcelinayaa mar walba yacni kufrigii iyo ilxaadkii allakoodnimadii iyo caydii uu ilaahay caayayey marka allah waa xaliim oo waa dulqaad badany liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur liladiina kuwii waxaa u sugnaado u bannaan yu'luuna dhaaranayay min nisaa'ihim dumarkooda ka dhaaranayay ay yaxlifuuna an laa yujaamicuuhunna ku dhaaranaya inayna dumarkooda u galmoona u tegin oo si markaa itlaaqa uga dhaaranayay inaanay markaa dib ugu tegin amaba muddo afar bilood ka badan inaanay u tegin ka dhaaranayay waxaa u sugnaado u bannaan tarabbusu arbacati ashhur afar bilood sugashada la suganayo ay intidaaru arbacati ashhur muddo afar bilooda sugashada la suganayo ayaa u sugnaatay intaa waa la baxnaaninayaa fa in faa'uu haddii ay ka soo noqdaan ay rajacuu fiiha afarta bilood gudaheeda hadday ka soo noqdaan aw bacdaha ama afarta bilood markay dhammaatay dabadeed ay ka soo noqdaan canil yamiini dhaartii ay ka soo noqdaan galmada dumarkooda ay ka dhaarteen ilal wad'i galmaday u galmoonayaan u soo noqdaan fa ina allaha allah ghafuurun waa dembidhaaf badan yahay lahum yaga waa u dembidhaaf badan yahay oo u dembidhaafaya maa atowhu waxay markaa la yimaadeen bimacnaa sameeyeen oo min darari almar'ati bilxalif dhibaatada qofka dumaraa ay dhibaataynayeen ah oo ay markaa ku dhibaataynayeen dhaarta ay ka dhaarteen galmada ay u galmoonayaan oo dee xaqii firaashka ayay intaas marka waxa weeye yacni u diideen mar labaadkana qofkii dumar ahayd warwar baa haystaa oo waxay kaga tala gasho ma garanayso marka waxa weeye yacni markaa dhib baa dee markaa meesha imanaysa marka ilaahay waa ka dhaafayaa wixii ka dhacay hadday markaa ka soo noqdaan raxiimun bihim waa u naxariis badan yahay wa in casamuu talaaqa haddii ay go'aansadaan talaaqa calayhi wuxuu ku ishaarayaa cazama inay calaa ku gudubto oo markaa dabeedna nasculkhaafid lagu sameeyo sidaa loo nasbiyey ee cala alaaqi asalka markaa la isticmaalaa marka hore ahaan jiray ee nasculkhaafid markaa hadda lagu nasbiyey wa in casamuu alaaqa ay cala alaaqi haddii alaaqa go'aansadaanna maxay ku go'aansadeen bian lam yafii'uu inay soo noqon waayaan oo ka soo laabmi waayaan dhaartaa ay markaa ka dhaarteen inay dumarkooda u tagaan ay ka dhaarteen falyuuqicuuhu talaaqa ha ridaan oo ha talaaqaan culamada qaarkood taqdiirkaa dhigi maayaan oo waxay leeyihiin waa in cazamu talaaqa hadday markaa talaaqii markaa go'aansadaan oo niyeeyaan yacni saasay ku furantay fa ina allaha samiicun caliim marka casmigaasay ku furmaysaa bacdi baa saa yidhi casmigaana waxaa caddaynayao qariina u ah inay ka soo laabmi waayeen iyadoo afartii bilood dhammaatay oo afartii bilood tagtay inay markaa muddada dambana inay ku sii sugnaadaan dhaarta inay doonayaan taasaa qariina u ah oo kutusinaysa bay yidhahdeen laakiin sida jumhuur ahlicilmi yidhaahdeen dalaaqii wuxuu u baahan yahay iiqaac buu u baahan yahay inay ridaan waana sida waxaweye jamaacaad saxaabadii iyo taabiciintii ka midii markaysaga ay yidhaahdeen oo khulafaau raashidiinkii saddex ka midii ay ka mid yihiin cumar iyo cusmaan iyo cali saddexduba ay ku jiraan jamaahiir ahlicilmina ay saa mareen marka falyuuqicuuhu alaaqa ha ridaan waa ku dhawaaqaan fa ina allaha allah samiicun waa maqal badan yahay liqowlihim godhaahdooda waa u maqal badan yahay caliimun wa cilmi badan yahay bicasmihim yacni markaa niyadooda iyo go'aankoodana waa u markaa aqoon badan yahay almacnaa macnuhu laysa lahum bacda tarabusi maa dukira ila alfay'atu aw alaaq macnuhu wuxuu u dhacayaa uma bannaana marka muddadaa la soo sheegay afarta bilooda la sugo dabadeed oo afartii biloodna ay dhammaato wax kale uma bannaana mooyaane inay ka noqdaan oo dumarkoodii ay u galmoodaan oo u tagaan dhaartoodiina ka kafaara gudaan ama dalaaq ay sameeyaan oo ay furaan ima wa ima labada mid ahaan unbay yeelayan maxaa afarta bilood loo soo gaar yeelay afarta bilood waxay culammadu yidhaahdeen waa muddada qofka dumari ay ka adkaysan karto qofkii dumaree nin u baratay waa muddada ay ka sabri karto dhibaato la'aan yacni ninkeeda sidaasa afarta bilood loogu xadiday waxaa dhacday wakhtigii cumar bnu khadaab wuxuu samayn jiray cumar bnu khadaab habeenkii inuu wareego oo xaafadaha iyo markaysaga meelaha bal hadda markaa cidi ama dhibaataysan ama cabanaysa ama wax la mida si xogogaal ugu noqdo ayuu markaa soo kormeeri jiray markuu imaarada markaa hayay amiirulmu'miniinka ahaa markaasaa habeen isagoo xaafad ag maraya ayuu wuxuu maqlay qof dumara oo geeraaraysa oo geeraarkeedii ku leh tataawala haada alleylu waswadda jaanibuhu wa arraqanii anlaa khaliila ulaacibuhu gabay bay tirinaysaa noocaasay tirinaysaa waxay tidhi yacni habeenkani waa dheeraaday dhinaciisuna waa madoobaaday wa arraqanii anlaa dajiica ulaacibuhu sidaana waa loo soo naqliyaa waxay argagax gelinaysaa yacni markaa cid ila seexanaysa oo markaa aan la ciyaara inayna jirin ayay argagax gelinaysaa marka haddii waxa weeye allah aanan ka baqayn caawa sariirtani waa dhaqdhaqaaqi lahayd bay tiri markaa gabay noocaasay tidhi oo ay markaa tirisay fa wallahi lowla allaahu annii uraaqibuhu laxurrika min hada sariiri jawaanibuhu waxaa la soo noqliyaa ta kale ziyaado kale ay ku dartayna waa la soo naqliyaa dadkiibuu weydiiyo wuxuu yidhi gurigan ninkii lahaa mee markaasaa la jihaadku ku maqan yihi intuu ku maqnaa muddo dooraa loo sheegay ma aqaan lix biloodii waxa lagu yidhi inantiisii xafsu u tegey ummi almu'miniin wuxuu ku yidhi qofka dumari muddo intee la'eg bay ka adkaysan kartaa ninkeedii dhibaato la'aan intay ka sabri kartaa xabsana dumarkay waraysatay waxay u sheegeen afar bilood ilaa lix bilood inta u dhaxaysa inay ka adkaysan karto dhibaato la'aan marka laga bilaabo ayaa cumar wuxuu qarriray xukun buu soo jeediyey odhanaaya jihaadka ragga ku maqani muddo afar bilood ka badan waa inaynay maqnaan ragga faranta jooga ee jihaadka ku maqani muddo afar bilood ka badan waa inaynay jihaadka ku maqnaan muddadaa markay maqnaadaanba waa inay soo noqdaan oo reerahoodii u yimaadaan marka sababta yacni afarta loo xadiday waa saas allah waxa uu yidhi waalmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaata quruu waalmuطallaqaatu dumarkii la furay yatarabasna waa suganayaan ay liyatarabasna ha sugtaan baa looga jeedaa khabarun yuraadu bihi alamru bianfusihinna nafahooda ha la sugtaan alaaata quruu saddex marka caado ama saddex daahirnimo walaa yaxilu lahunna an yaktumna maa khalaqa allahu fii arxaamihin walaa yaxilu lahunna uma xalaalaha dumarkaas an yaktumna inay qariyaan maa khalaqa allaahu wuxuu allah abuuray fii arxaamihinna ilmogeleennadooda wuxuu allah ku abuuray inay qariyaan xalaal uma aha in kunna yu'minna billaahi walyowmi alaakhir in kunna hadday ahaadeen yu'minna billaahi qaar allah rumeeyey walyowmi alaakhiri maalinta dambeoo qiyaamadaa qaar rumeeyeyna hadday ahaadeen yacni yaynay qarinin waxa ilaahay ilmogeleennadooda ku abuuray oo ama ubad ah ama ilmo ah ama dhiig caada ah wa bucuulatuhunna axaqu biraddihinna fii dalika in araaduu islaaxa wa bucuulatuhunna raggoodii qabi jiray waa biictibaari maa kaanuu markii horay raggoodii ahaayeen laakiin markan waa mutallaqaat oo dumarkan waa la furay ha yeeshee talaaqaa rajci ah calaaqadii weli ma go'in oo dee hadda beynabeyn bay markaa tahay wa bucuulatuhunna raggoodii horee qabi jiray dumarkaa la talaaqay talaaqoodu rajciga yahay ee la ceshan karo axaqu biraddihinna yagaa u xaq leh ceshiga la ceshanaayo iyaga ayaa u xaq leh fii daalika muddadaa gudaheeda ay ciddada ku sugan yihiin salaasatu quru' ah in araaduu islaaxa hadday islaax doonayaan iyo wu xagaajin oo qofka dumara si wanaagsan inay u dhaqdaan hadday rabaan iyaga u xaqle inay ceshadaan axaquna tafdiil loogama jeedo iyaga u xaqnimo badan laga tilmaami maayee waxaa looga jeeda iyagaa xaq u leh wa xaqiiquuna bidalik walahunna milu ladii calayhinna bilmacruuf walahunna dumarkii waxaa u sugnaaday milu aladii calayhinna bilmacruuf milu ladii kii wax la mida calayhinna korkooda ku sugnaaday oo xuquuq ah ayaa iyaguna ragga ugu sugnaaday walahunna ay cala rijaal baa macnuhu dhacaya milu ladii calayhinna bilmacruuf xaaluu macruuf markaa ku dheehan yahay ayaa kiyaga lagu lahaa ee xuquuqda ahaa mid la mida bayaguna ku mutaysanayaan raggii walilrijaali calayhinna daraja walilrijaali raggii waxaa u sugnaaday calayhinna dumarka korkooda waxay ka leeyihiin darajatun darajay ka leeyihiin oo waxa yacni markaa qawaamadii iyo mas-uuliyadii iyo taacadii ayay markaa leeyihiin fadiilo ziyaade ayay yeelanayaan waa kuwa markaysagaa saas aawadeed maalkii lagu xukumay hadday tahay masruufkii iyo mariinkii iyo meherkii intaba wallaahu allah casiizun waa haalib aan laga haalib noqon oo wax la midii aanu jirin xakiimun waa mid xikmad badan oo shay weliba halkuu ku habboon dhigaaya aayaddan allah wuxuu inoogu sheegayaa dumarkii la furay inay leeyihiin ciddo leeyihiin cadadbax inay leeyihiin qofka dumara marka la furo waxay yeelataa cadadbax bay yeelataa muddada cadadbaxa gudihiisa ay ku jirto lama guursan karo ha yeeshe cumuumka waxaana laynoo sheegay dumarka mutallaqaadkee la furay muddaday ku cadadbaxayaan waa saddex markaa quruur oo culammadu isku khilaafeen sida loo fasiraayo ma saddex daahirnima mase waa saddex caado quru ama waxaa loo jeedaa salaasu xiyad saddex xayd miyaa loo jeedaa mise saddex daahirnimaa loo jeedaa laba qowl baa ku sugan waayo erayga qar'i ama qur'i baa loo isticmaalaa xaydka dhiigga caadada ama cisada iyo daahirnimada laga daahir noqdo labadaba waa la yidhaahdaa xaqiiq ahaan baa labadabana loo yidhaahdaa nooca waxaa la yidhahdaa mushtarak waa lafdi laba macno isku liddii ay wadaagaan oo kan iyo kan mid walba loo isticmaalo marka saddexdaa daahirnimo ama saddexdaa caado saddexdaa yacni markaa xayd labadaa mid ahaan bay ku cadadbaxayaan laakiin intaa gudaheeda waxay ku jiraan yacni ciddadii bay ku guda jiraanoo may cadad bixin waa imra'atun muctadda cumuumka haddaba takhsiis baa galow waxbaa laga reebay waxaa laga reebay qofkii dumar ahayd ee la dalaaqay iyadoo aan loo tegin oo halkaa loo dhaafin qof dumara ayaa la guursaday ninkii guursaday isagaanu u tegin oo wax dukhuula aan samayn ayuu talaaqay wax ciddo a ah male waatuu allah uu yidhi idaa nakaxtum almu'minaati suma tallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna famaa lakum calayhinna min ciddatin tactadduunaha haddaad dumarkii guursataan dabeedna aa furtaan idinkaan taabannin wax ciddo ah oo cadadbaxa oo tirsanaysaan kuma lihidin isla markaasay madax bannaanaatay isla markiiba nin kale lagu meherin karaa taasi ciddaba ma leh waa nooc hadda waa taa la dalaaqaye tii inta la guursaday oo la mehersaday oo la nikaaxsaday laakiin aan loo tegin ninku hadduu ka dhinto iyadu waa ka xukun duwantahy taas iyadu cidday leedahay laakiin waa maxay tani waa mid markaa la guursaday oo aan loo tegin dabeedna la talaaqay taasaan ciddo lahayn famaa lakum calayhinna min ciddatin tactadduunaha nooca waa laga reebo aayadda suuratulaxzaab baa ka reebtay waxaa kaloo laga reebay tii markaa caadada ka quusatay ee dhiiggii caadadu ka tegey aayisa waxaa kaloo laga reebay tii sakiirada ahayd ee sabiyadda ahayd ee weli caadada aan gaadhin ila iyadoo sabiyad aho yar aabbaheed waa meherin karaa oo nin waa ku markaa meherin karaa kuf saalixa hadduu arko yacni waxa weye waa dhici kartaa inuu ku meheriyo sida caaishaba abubakar ugu guuriyey nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ugu guuriyey ila sabiyad bay ahayd oo way yaray dukhuulku waa dembeeyeoo dee markay markaa noqotay yani marka gabadh weyn ay noqotay xaaladda caynkaasaa markaa loo dhisay nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin guurintu caqdiga lagu xidhay iyadu waa horraysay waa yahay marka alaayisa wasagiira yadana waa laga reebay oo waxaa allah markaa uu iyagana ku sheegay inay saddex bilood tahay fa ciddatuhunna alaasatu ashhur soo aayaddii suuratu talaaq baa ku soo aroortay in irtabtum oo aayadda ku suganna loogama jeedo yacni taqyiid lagu qaydaayo shardigaas lagu qaydaayo ee shardigu wuxuu u yimi yacni waa masaladii ishkaal ka gashay baa loo sheegay yacni waxa weeye suuradii ay yacni markaa ka shakiyeen ee dabeedna markaa waxa weeye xukunkeeda u baahnaayeen baa markaa loo tilmaamay marka hadday ka shakiyaan iyo haddayna ka mar layba ciddadoodu waa saddexdaa bilood weeye alaayisa iyo wsakiira yacni marka iyagana waa aayaddan waa ka baxeen waxaa kaloo laga reebay kuwii uurka u saaxiibka ahaa oo dumarkii uurka lahaa ee la dalaaqay yagana saddexdan caado ama saddexdan daahirnimo kuma cadadbaxayaanoo ciddo uma aha wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun waxa iyaga u cadadbaxa inay uurkooda dhigaan dhicis iyo dhammayskay doonaanba ha dhigaane dhicis iyo dhammayskay doonaanba ha dhigaane uurkooda inay dhigaan ayay iyagu ku caddadbaxayaan kuwii uurka lahaa afartaa qolo aayaadka qur'aanka lagaga reebay mid kaloo shanaadna waa jiraayo yacni qofkii dumaree addoonta ahayd iyadana markaa laba yacni markaa caado ayaa iyagana caddadbaxoodu tahay xadiis sanadkiisu daciif yahay baa ku soo arooray laakiin jamaahiiru ahlicilmi sidaa xadiiskaasi sheegayo ayay ku tageen saas ayay ku tageen qofka dumari haddii ay tahay mid talaaqeedu rajci yahay talaaqi wuxuu u qaybsamaa rajci iyo baa'in yacni talaaq waxu noqdaa mid la soo ceshan karo talaaqna waa talaaq baa'ina la yidhaahdaa talaaqa baa'inka ah ceshi ma kama furna dalaaqa baa'inki wuxuu noqon karaa baynuuna kubra iyo baynuuna suqra baynuuna kubra wuxuu noqonayaa saddexda dalqadoodba hadday dhammaadaan ceshi ma laha mana guursan karo ilaa nin kale soo guursado aayadda soo socotay inoogu iman doontaa fain dallaqaha falaa taxillu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayrah waynu arki doonnaa aayadaha soo socotay inku arki doonnaa insha allah baynuuna suqra lafteedu yacni ceshi ma laha gabadha marka waxa weeye khulci ah oo dalbatay inuu markaa ninku furo isaguna waa doonaya iyaduna waa diidan tahay dabeedna dalqadda ayay ku iibsatay meherkii ku iibsatay oo meherkii u celisay oo ku iibsatay markaa dalqadda madaxeedii iyo nafteedii way hanatay si dhammaystiran saas aawadee ninku raajacsi ku yeelan maayo mar haddii dalqadiiyo meherkii la ysdhaafsaday oo meherkii loo celiyey oo la yidhi dalqadiiyo meherkaa la ysku iibsaday raajacsi hadhow waa raajacsaday kama furna ma raajacsan karo iyaday culammadu isku khilaafsan yihin ma talaaq baa mise waa faskhi laba qowl ay kala yihiin laakiin haddii xataa la yidhaahdo waa talaaq iyo haddii lahay waa faskhi marnaba ma raajacsan karo laakiin hadday isku raali noqdaan dib buu guursan karaa guur la mida kii hore oo kale oo shuruuddiisii dhammaystirantay oo weligeed u guurina wixii guurku u baahnaayoo dhan dee u baahan waa yahay dalaaqa rajciga ah haddaa saddexa dalqadood dhammaystirmiin oo laba dalqadood ama dalqad qofka dumara la furay nooca khulcigana aynay ahayn waxaa u furan ninku inuu raajacsada u furan ninku inuu ceshado oo uu nikaaxi dib ugu soo celiyo ayaa u furan u bannaan wa bucuulatuhunna axaqu biraddihinna fii dalika in araaduu islaaxa ceshigaa uu ceshanayana shardi maaha qofka dumara inay ku raalli noqoto waayo xidhiidhkii guurkii hore ma go'in axkaamaha qaarkood bay sawjo la mid tahay sidaas aawadeed baa qofka dumara marka dalaaqa rajcigaa la furo intay ciddada ku jirto haddii midkood dhinto kii kale dhaxalku isu soo taagaya masalan ninkii baa dhintay dalaaquna mid la ceeshan karuu ahaa qofkii dumar inay ma cadad bixin ninkii baa geeriyooday zawjo laga dhintay la mid tahay ixdaadkii bay la imanaysaa dhaxalkiina qaybteeday qaadanaysa qaybteeda ay qaadanaysa inuu soo celiyo kelmad bay ku xidhnayd kelmad raalli ahaanshaheedana lama shardinaynba hadday diiddiiya haddaynay markaa diidin mar walba way raajacsamaysay muddada ciddada ay ku jirto hadduu yidhaha waa raajacsaday talaaquna rajci yahay yacni waa zawjo hadday diiddana waa qof dumaroo ninkeedii diidaysa weeye waayo xidhiirkii marka waxa weeye meherkee hore baan weli go'in oo weli shaqaynaya marka geesaha qaarkood bay kala mid tahay zawjada geesna farqay ka leedahay haakada marka aayaddan wuxuu allah ku sheegaya wa bucuulatuhunna axaqu biraddihinna fii dalika in araaduu islaaxa yaani iyagaa u xaqle inay ceshadaan mar hadday u xaq leeyihin inay ceshadaanna walow biduuni ridaaha bay ceshan karaan yadan xataa ku raalli ahay ayay ceshan karaan axaqu culamada qaar badanku waxay u tilmaameen inay ismu tafdiil ayna ahay oo ismu tafdiil huna laysa calaa baabi xaqiiquuna macnuhu u bacdu ahlicilmina waxay yidhahaan axaqu tafdiil baan u laqbaynaynaa waxaa laga tilmaamayaa zawjada ayay yani marka uga xaqnimo badan yihiin oo lagama tilmaamayo iyadu inay cesho iyadu inay wax celin kartee waxaa looga jeedaa diidmada ay diidayso yacni ceshigiisa ka xaqnimo badan yacni markaa saasay u fasireen macna ahaan marka waxa weye waa isku mid yacni ma'aalku ka imanaya ma ahlulkalaam isku macnuu u dhacaya oo qofka dumar raallihaansheeda inaan la shartin bay mar layba noqonaysa waxaa kaloo allah inoo sheegayaa dumarka iyo ragga isqabaa inuu mid waliba ka kale xuquuq ku leeyahay xuquuqday isku leeyihiinna waxaa ka mida ah cushrada wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan iyo inaynay wax diraar iyo dhibaato aynay isku samayn iyo in dhaqan wanaagsan ay ku wada dhaqmaan qof waliba qof kale wanaag u sameeyo yacni markaa qowl iyo ficil ba hadal wanaagsan iyo ficil wanaagsan u kula dhaqmo xuquuqda marka qofka dumara raggu ku leeyihiin xuquuq la mida ayaa dumarkuna ragga ku leeyihiin waxaa laga tilmaamayaa inay waxa weeye mutlaqa xuquuqda inay kayfkeeda ka siman yihiin oo isku mid ay yihiin oo isku qadar yihiin oo ayna waxba isdheerayn maaha muraadku laakiin waxaa laga tilmaamayaa sida xuquuq marka ay ugu waajibto raggu ay dumarka ku leeyihiin ayaa dumarkana xuquuq ay u waajibsanayaan ay ragga ku leeyihiin oo cushrada wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan iyo waxyaalaha ay ku mutaysanayaan waxay kaloo ragga ku mutaysanayaan oo dheeraada meherka iyo masruufka iyo mariinka intaba meherka iyo masruufka iyo mariinka intaba waxyaalaha noocaasoo kale waa leeyihin laakiin raggu markaa mudnaanshay ka leeyihiin dumarkii oo fadiilay ka leeyihiin oo qawaamadii ayay leeyihiin waa guriga madaxiisi saas aawadeed waxay leeyihiin waajib taaca yacni markaa taacadoodu inay waajib tahay oo dumarkii inay raggooda ateecaan inay waajib ku tahay hadday caasiyaan oo diidaanna ay ku dambaabayaan qofka dumarina yacnii xaqii ilaahay ma gudanayso ilaa xaqa ninkeedana ay gudato baabkaana waxaa ku soo arooray kollay adillo badan baa ku soo aroortay xaqa raggu ku leeyahay dumarkana inuu weyn yahay axaadiista qaarkood waa tilmaamaysaa ilaa uu nebigu gaadhsiiyey calayhi salaatu wasalaam laa yenbagii liaxadin an yasjuda liaxad walow kuntu aamiran an yasjuda axadun liaxad laamartu lmar'ata an tasjuda lizawjiha licidami xaqiha calayha nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofna inuu qof u sujuudo ma bannaana laa yambaqii waxaa loo jeedaa ma bannaana waa xaaraan ayaa loo jeedaa haddaan amri lahaa in qof qof u sujuudo ma amraayeen laakiin hadday dhici lahayd waxaan amri lahaa qofka dumari inay ninkeeda u sujuuddaan amri lahaa licidami xaqiha calayha xaqa uu ku leeyahay ninkeedu weynaanta uu weyn yahay daradeed saas aawadeed baa fadli badani ugu sugan yahay inay markaa dumarku raggooda adeecaan oo ay ka dambeeyaan ay xaqiisana ku dadaalaan ilaa laynoo sheegay dumarka uu nebigu sheegay inay ahlu janno yihiin inuu sheegay markastoo ay cadhoodaan inay degdeg uga soo noqonayaan dabeedna markaa ninkeedii ay u imanayso ay odhanayso laa aduuqu qamdan xataa tarda waxaan dhadhaminayaa ma jirto ilaad raalli noqoto nebigu wuxuu ku sifeeyey calayhi salaatu wasalaam kuwa sidaa yeelaya inay yihiin nisaa'ukum min ahlijanna dumarkiinna ahlu jannaha inay yihiin ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku sheegay inay dudayso cadhadeeda ku tegayso markaysa waxa ma aha ee waxa weeye inay markaa weliba iyadoo iyadu cadhootay haddana inay marka waxa soo laabmayso yacni waxa weeye markay soo laabantana ay odhanayso wax allo waxaan dhadhaminayaa ma jirto ilaad iga raali noqoto oo ay markaa had iyo jeer ku dadaalayso ninkeedu inuu ka raali noqdo ayaa axaadiista nebigu sala allahu alay wasalam sheegaysaa xuquuqda dumarku ay ku leeyihiin ragga nebigu waa sheegay calayhi salaatu wasalaam an tucimaha ida tacimt wa an taksuwaha ida iktasayt waa haddii aad wax cunto inaad iyadana wax siiso ay cunto haddii aad markaa dhar xidhato ama dhar iibsato iyadana dhar inaad siiso walaa tahjura ila fi lbayt guriga gudihiisa mooye meel kale inaad uga haajirin meel kale inaad uga haajirin inaad markaysaga caayin waana taqbiix markaysaga yacni marka wejigeeda xumayn garaac bararinayana inaad garaacin kullu daalika waxay ka mid ahay xuquuqda markaysa marka ay leeyihin marka bahdil in la bahdilo oo markaysaga la caayo yacni marka waxyaalaha noocaasi marka mid bannaan ma aha dhaqan wanaagsan in lagula dhaqmo ayaa markaa la sharciyeeyey yacni markaa waxaanu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam khayrukum khayrukum liahlih waxaa idinku khayr badan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam cidda ehelkiisa ugu khayr badan ee ugu wanaagsan ayaa marka waxa idinku khayr badan oo idinku fadli badan wa ana khayrukum liahlih waxaanu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam aniga ayaa eheladiisa yacni marka idinku khayr badan oo bimacnaa ixsaanka iyo wanaagga iyo biriga iyo dhaqan wanaagsanaanta aan ehelkayga kula dhaqmaayo yacni markaa aniga ayaa idinkaga horreeya macnuhu u dhacaya inuu nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu boorriyey in dumarkii dhaqan wanaagsan lagula dhaqmo ayuu aad iyo aad u booriyey qofka dumarana ama si wanaagsan baa loo qabaa ama si wanaagsan baa loo sii daayaa laakiin in la bahdilo ama xuquuqdeeda la seejiyo ama wax la mida yacni waxa weeye tan noocaasa ma aha aan soo laqbayno aayadda allah waxauu yidhi waalmuallaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaata quruu waalmuallaqaatu dumarkii la furay yatarabasna waa suganayaan yacnii ha sugtaan ay liyatarabasnaba macnuhu dhacayaan khabarun yuraadu bihi alamru siiqadu waa khabar macnuuse wuxuu u dhacayaa yatarabasna ay liyatarabasna ha sugtaan liyantadirna ha sugtaan bianfusihinna nafahooda hala sugtaan can innikaaxi yacnii guurka xaggiisa yacni markaa ha ka joogaan salaasata quruu oo nafahooda hala sugtaan salaasata quruu saddex daahirnimo ama saddex caado siday madaahibtu markaa kala qabaan yacni markaa saxaabadii baana masalada isku khilaafay ereygaana mushtarak marka hore ah marka saxaabada qaarkood waxay yidhaahdeen sida caaisha wakhayruhaa inama alaqraa'u alahaar aqraadu waa daahirnimada weeye marka waxaa loo jeedaa salaasatu athaar baa loo jeedaa saddex daahirnimo bacdii saxaabada ka midna waxay yidhaahdeen maya waxaa loo jeedaa waa markaa salaasu xiyad waa saddex xayd saddex xayd weeyaan bay yidhahdeen madaahibtiina labadii qowl bay ku kala fayleen oo madaahibta qaarba ay mid markaa qaateen tamdii min xiini alaaq saddexdaa daahirnimo ama saddexdaa caado oo ka soo bilaabmayso oo yacni markaa laga tirinaayo oo ka soo soconaysa ama ka soo bilaabmaysa min xiini talaaqi markii la furay laga soo bilaabo jamcu qar'in qar'i baa la jamciyey oo mufrada quruu' baa lagu jamciyey bifatxi alqaafi qaafka kordhigiisa xaalu ku sugan yahay qar'iga qur iyo qar'iba waa jiraan laakiin qaafka kordhigiisa wuxuu u xadiday jamaca inoo yaallo quruu ah ayaa markaa mufradkiisu qar'i yahay ama markuu qaafku godan yahay quruu' laguma jamciyo aqraa' baa lagu jamciyaa waa qur'un aqraa' sida juz'un ajzaa ayaa qur'un aqra' la yidhahdaa waa tii xadiiska ay ku soo aroortay tadacu asalaata ayaama aqraa'iha marka maadaama aqra aayadda ayna ku iman quru ay ku timi mufradkeedii oo qari ah saasuu u xadidaya inuu qaafku kordhigaya wa ilaa qur'i waa jira wa huwa duhru waa daahirnimada aw ilxaydu ama waa dhiigga caadada qowlaani laba qowl baa ku sugan fiihi qowlaani wa hada fi lmadkhuuli bihinna xukunkan marka waxa weeye inay ciddo leeyihiin oo saddex markaa caado ama saddex daahirnimo ay ku cadadbaxayaan waxay ku saabsantahay filmadkhuuli bihinna dumarkii loo dukhuulay loo galay ee loo tegey markii la guuriyey dabadeed ama la guursaday dabadeed ama khayruhunna kuwii aan caynkaas ahayn iyaga aan loo tegin ee inta la caqdiga lagu xidhay keliya oo la guuriyey dabeedna la furay falaa ciddata calayhinna wax cadadbixi korkooda ma saaro ciddo ma laha liqowlihi waxaana u deliila hadalkiisa allah u yidhi famaa lakum calayhinna min ciddatin tactaduunaha korkooda kuma lihidin wax ciddo ah oo aad tirsataan ida nakaxtum lmu'minaati uma tallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna famaa lakum calayhinna min ciddatin tactaduunaha wa fii kayri alaayisati wasagiira waxay kaloo ku saabsan tahay tii quusatay ciddaan ahayn tii caadada ka quusatay ciddaan ahayn bay ku saabsantahay mutallaqaada iyo wasakiirati tii yaraydee sabiyadda ahayd ciddaan ahayn oo waxaa laga reebayaa yacni inantii yaraydee weli aan caadada gaadhin haddii marka aabbaheed meheriyo ama awowgeed dabeedna marka waxaa weeye marka la talaaqo dee caado la tiriyaa marka meesha ma taallo iyo caado laga daahir noqdaa daahir noqoshaduna waxay xadidmaysaa marka caado la helo dabadeed sidaas aawadeed saddex bilood baa iyaga u cadadbaxa sidii aayaddii suuratu talaaq ay tilmaamayso fa ciddatuhunna alaasatu ashhur waayahay alaayisa ya-di baa la daayo aa'isa lama odhan aa'isa lama odhan waxaana la yaqaanay wasniga faacila ama faacil haddii alifka dabadii waaw dhaco ama iyo idhacdo in la beddelo hamse loo beddelo sida qaa'il iyo baa'ic iyo taasaa la yaqaana marka iyadoo ay sidaas ahayd haddana maxaa aayise loo yidhi oo aa'isa loo odhan waayo yadharu ana hadihi almas'ala mustanaa min alqaacida waxaa muuqata masaladan inay tahay masale laga reebaayo qaacidada marka uu yahay faa'ulkelima ay hamza tahay hamse labaad looma beddelo bacda alalifi masaladan marka waxay noqonaysaa masale laga reebaayo qaacidadii guud laga reebaayo waxaa qariib ah inaan culamo badani marka ayna nasgarayn iyadoo camalku uu sidan yahay ha yeeshe waxay culamada qaarkood sheegeen hamse laba alif u dhaxaysa carab kelmad keliya laga hayaa bay bacdi tilmaameen oo erayga aa'atun la yidhaahdo oo ismu shajaratin a baa laga hayaa xaraf labaad lagama hayo yidhah culamada luqada qaar baa sheegay ereyga a ah sidaas aawadeed bay ku soo aroortay xadiiskii nebiga sala allahu aleyh wasalam ee saxiixa aayibuuna taa'ibuuna caabiduun masaadirta asalka ah waxaa loogu soo wariyey dhammaan aayibuuna aa'ibuuna lama odhan walow shuraaxda qaarkood masaladu intay ka gedmatay yacni ha yidhaahdaan qaacidadu waxay keensanaysay hamse in laga dhige aayibuuna taa'ibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduun amsilo dooray leedahay mutacadida waa yahay waalxawaamili kuwa uur kale waxaan ahayna waa ku saabsan tahay marka waxaa laga reebaya afar qolaa laga reebayo si aan loo tegin markii la guuriyey dabadeed sidaa lagu talaaqay iyo tii caadada ka quusatay iyo tii yarada sakhiirada ahaydee weli caado aan gaadhin haddii la talaaqo iyo tii xaamilka ahaydee uurka lahayd iyadana haddii la talaaqo afartaa qolaa laga reebayaa afarta wa qur'aankaa laga reebo aayadaa khaas yeelay mid shanaadna waa laga reebayaayo waa dumarka addoommada iyagana waa laga reebayaa oo dee laba caaday tirsanayaan laba caado ay iyaguna tirsanaya walxawaamili kuwii uurka lahaa ciddaan ahaynna waa ku saabsan tahay mutallaqaadkani oo kuwii uurka lahaa waa ka hadhayaan fa ciddatuhunna ciddada markaa dumarka uur kale haddii la talaaqo an yadacna xamlahunna waa inay uurkooda dhigaan kama fii suurati alaaq sida suuratutalaaq ku sugan saddexdanba waxay ku sugan yihiin suuratu talaaq bay ku sugan yihiin waulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun waliimaa'i waxaa laga reebayaa addoommada ciddan addoommada ahaynna waa ku saabsanto eh, dumarkii addoommada ahana waa ka harayaan fa ciddatuhunna dumarka addoommada ah ciddadoodu qar'aani waa laba xayd weeye xaydataani baa mala ku soo arooray baa lafdiga eh, bisunnati sunnada eh, xaalay ku sugan ama sunnada lagaga reebay oo sunnada lagu khaasiya walaa yaxillu lahunna an yaktumna maa khalaqa allahu fii arxaamihin xadiiska ku soo arooray marka waxa weye addoonta waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maajahay baa soo wariyey talaaqu lamati tadliiqataani wa ciddatuha xaydatan sanadkiisa waxaa ku sugan maqaal baa ku sugan laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen saxaabadii nebigu sala allahu aleyh wasalam iskuma khilaafsanayn inay markaa ciddadoodu ay tahay ciddada xorta barhkeeda ay tahay inta yarna markaysaa markii qaybsami weyday waa la israaciyey inkastoo qowl shaada laga sheegay ibnu siriin oo saa laakiin inaanu ka asixinna waa laga yaaba walaa yaxillu lahunna an yaktumna maa khalaqa allahu fii arxaamihin walaa yaxillu lahunna dumarkii uma xalaal ahaa an yaktumna inay qariyaan maa khalaqa allaahu wuxuu allah abuuray fii arxaamihinna ilmogeleennadooda gudahooda ku abuuray wuxuu allah ku abuuray ilmogeleennadooda gudahooda inay qariyaan xalaal uma aha min alwaladi oo ilma ah aw ilxaydi ama xayd ah haddee xaydkii axkaam baa ku xidhan qofka dumara marka la talaaqo cidda tirsadkiibaa ku xidhan ciddadii la tirinaayo ama xaydka ha la tiriyo ama daahirnimada ka dambaysa ha la tiriyo labadan qowle la ysuu khilaafay xaydkiiyo daahirnimada farqi yar baa jiraya oo qofka dumara waa in marka iyadoo daahira la furaa iyadoo daahira marka la furo hadday xaydka saddexaad gasho haddii la yidhaha saddex daahirnimo weeye dee waxay noqonaysaa xaydkaa saddexaad inay gashay bay ku cadadbaxday ila duhrigay ku jirtay kow dhe ka kale ee markaa ka dambeeya xaydka laba dhe xayd labaad markay xayddo ka ka dambeeyana saddex dhe kaa saddexaad markuu dhammaado daahirnimadaa saddexaad oo xaydka ay gasho ayay cadadbaxaysaa haddii la yidhahdo saddex daahirnimo weeye haddii laakiin la yidhahdo waa saddex markaa xayd haddii la yidhaahdo xaydka saddexaad waa inuu dhammaadaa oo daahirnimadu bilaabantaa daahirnimadaas tii afraad bay noqonaysaa marka farqaa u dhexaynaya muddadiibaa isyar khilaafaysa in kunna yuumina billaahi walyowmi alaakhir in kunna hadday dumarku ahaadeen yuuminna billahi qaar allah rumeeyey walyowmi alaakhir iyo maalinta dambe qiyaamada qaar rumeeyey hadday ahaadeen yacni falaa yaktumna ma khalaqa allahu fii arxamihin yani qarinin waxa ilaahay ilmogelinnadu ku abuuray jawaabu shardiga hadalka hore daalli u ku tusinaayo marka in kunna yuumina billaahi walyowmi alaakhir maha taqyiid lagu qaydaayo mar layba xukunku waa sidaas laakiin tawkiid lagu adkaynayaa looga jeedaa wa bucuulatuhunna raggoodii raggoodii qabi jiray dumarka axaqu biraddihinna iyagaa u xaq leh ceshiga ay ceshanayaan bimuraajacatihinna raajacsiga ay raajacsanayaan iyaga ayaa u xaq leh walow abayna haba diidaanbe oo rajacadii looma shartiyo inay qofka dumari ku raalli noqoto lama shartiyo waayo axkaamtii zawjaday geesaha qaarkood weli kaleedahay oo meherkii horaa shaqaynaya fii daalika itlaaq maahee fii daalika muddadaa gudaheeda fii zamani tarabus wakhtigay sugaysee ciddada ku sugantay gudaheeda bay u xaq leeyihiin inay ceshadaan laakiin muddadaasi hadday ka dhammaato raggay ula siman yihiin hadday muddadaasi ka dhammaato qofka dumar ay cadadbaxdo raggay ula sameeyiin ugama xaqle marka in araaduu islaaxa waxay u xaq leeyihin ceshiga dumarka ay ceshanayaan oo raajacsanayaan in araaduu hadday doonaan islaaxan wax hagaajin ay doonaan baynahumaa dhexdooda ay hagaajiyaan sidaa hadday doonaan ayaa markaa eh, ay u xaq leeyihiin ceshigay ceshanayaan falahum daalik yacni kaasaa u sugnaaday ceshigaasaa u islaaxan baynahuma laa diraara almar'ati qofka mar inay dhibaateeyaan muraadkooda aanu ahayn wa huwa taxriidun wa huwa shardiga sidan laynoo sheegay in araaduu islaaxan taxriidun boorrin iyo tirtirsi weeye lagu boorrinaayo calaa qasdihi in islaaxa la niyeeyo oo la doono ragga lagu boorrinaayo inay islaax u qasdaan oo islaax doonaan waa lagu boorrinaya laa shartun lijawaazi arajca ma aha inay markaa ceshiga raajacsiga bannaanaanshihiisa inay shardi u tahay maaha wa hada fi talaaqi arajciyi xukunkan wuxuu ku saabsan yahay talaaqa rajciga ay la ceshan karo ee kuma saabsana baynunadu kubra iyo suqra tae doontaha wa axaqu axaqu erayga ahi hee laa tafdiila fiihi tafdiil kuma sugno ismu tafdiil baabkiisii loogama jeedo ee ismu tafdiil huna laysa calaa baabih bimacnaa xaqiiquuna markaa laga tilmaamaya iyagaa xaq u leh ee way u xaqnimo badan yihin muraadku maaha id laa xaqa lihayrihim sababtu waxay tahay cid kale xaq kuma leho rag ahi fii nikaaxihinna guurka ay guursanayaan filciddati ciddada marka gudaheeda intay ku sugan yihiin inay guursadaan rag kaleo u xaqli ma jiro mar haddaan rag kaleo u xaqli aanu jirin tafdiil lagama tilmaamayo cid kalena xaq bay u leedahay iyaguna ay xaq bay u leeyihiin laakiin kuwanbaa u sii xaq badan muraadku maaha cid kaleo xaq u le baan jirin tafdiilkuna wuxuu yimaadaa marka labada noocee la kala fadilaya ay wadaagaan wax lagu kala fadilaayo laakiin dheeraad ku kala leeyihin culamada qaar saa umay dhigin waxay u dhigeen rag kale iyo iyaga ma aha ee waxay u dhigeen xagga markaa dumarka iyo iyaga in laysu eego dumarku inay diidaan iyo raggu inay ceshiga doonaan ragga uga xaqnimo badan dumarka sidaas aawadeed baa iyaga eh, ceshigooda loo aqbalaya oo tafdiil bay u fasireen iyagiiyo zawjaday isbarbardhigeen zawjaadkii laakiin sida horaa marka ajwad ah walahunna dumarkii waxa u sugnaaday cala alaswaaji ragga korkooda ugu sugnaaday misluladii kii wax la mida lahum iyaga u sugnaaday ragga calayhinna dumarka korkooda ugu sugnaado min alxuquuqi xuquuqa cishrada wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan iyo ixsaanka iyo wanaagga iyo ixtiraamka iyo dhaqan wanaagga yacni raggu dumarka ay ku leeyihiin ayaa dumarkuna ragga ku leeyihiin mid la mida min xaysu ljumla la mida bitafsiil ma aha markaysaga shay walba inuu kala mid yahay shay walba inuu kala mid yahay ma aha laakiin waxaa laga tilmaamay min xaysu ljumla bilmacruufi xaalay macruuf ku dheehan yihin xaaluu macruuf ku dheehan yahay xuquuqdaas ay ku dheehan yihin sharcan sharci ahaan macruuf ay ku dheehan yihin oo min xusni cushrati dhaqan wanaaga ah yani si wanaagsan in loola dhaqmo ah wa tarki diraari iyo inaan la dhibaatayn ah wa naxwi dalika iyo ashyaada la midka walilrijaali calayhinna raggii waxaa u sugnaaday calayhinna dumarka korkooda darajatun daraja u sugnaatay fadiilatun fadiila ugu sugnaatay fadli ziyaada ah fi lxaqi xaqa gudihiisa yacni fadiilo dheeraada ee xaqa ku saabsan bay leeyihiin oo maxay ah min wujuubi taacatihinna lahu dumarku inay adeecaan ragga inay waajib tahay ah maxay taacada ku mutaysteen daacada waxay ku mutaysteen lima saaquuhu min almahri walinfaaq yacni waxay markaa dumarka u keeneen oo mahar iyo markaysaga masruufba ah yacni masalan xagga markaa waxyaalaha qaarkood ragg iyo dumarkii dee waa ka siman yihiin oo mid waliba ka kale dee inuu ku raaxaysanayo waa wadaagaan waa xaq labadaba markaysa marka u bannaan oo dee labadiiba ay ku intifaacayaan ubadkiina dee waa ka dhaxaynaya marka raggii wax siyaada ayaa la saaray waxa siyaadii waa maxay waa maalka lagu waajibiyey gabadhu hadday xataa khaniyo tahay oo xoolo leedahay dee ninkaa laga rabaa masruufkii iyo mariinkii iyo meherkii intaba isagaa laga rabaa ya taas maadaama lagu leeyahay isaguna waa inuu wax dheeraada yeeshaa daacadaa la siiyey alrijaalu qawaamuuna cala annisaai bima fadala allahu bacdahum cala bacdin wa bima anfaquu min amwaalihim raggu qawaamo iyo mas-uuliyad iyo maamul bay ku leeyihiin dumarkii maxay ugu yeesheen laba sababood baa ilaahay sheegay yacni sababi waxay tahay abuurka uu ilaahay abuuray sida u abuuray ayaa waxa weeye uu ilaahay dee markaa ragga fadilay yacni markaa khalqan wa khuluqan wa caqlan xagga caqliga xagga khalqiga xagga markaa waxa weeye markaa khuluqa yani inta midba alrijaalu qawaamuuna cala alnisaai bima fadala allahu bacdahum cala bacd wa bima anfaquu min amwaalihim iyo xoolahooday ku masruufayaane ku nafaqaynayaan hadday tahay masruufkii iyo mariinkii iyo meherkii intaba marka walirijaali calayhina daraja aayaddanna saasay u waafaqaysaa wallahu allah casiizun waa ka qaalibka aan laga qaalib noqon fii mulkihi mulkigiisuu qaalib ku yahay iyo umurihiisoo dhanba xakiimun waa xikmad badan yahay fiima dabbarahu likhalqihi wuxuu khalqigiisa u maamulay ilaahay xakiim buu ku yahay waa u xikmad badan yahay waxa uu sharciyaynayana waa u xikmad badan yahay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk